الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وسورة البقرة آية لaba بqل labaatan iyo kow qaala الlahu taعaalى ilaahay baa wuxuu uhi walaa tankixu lmushrikaati dumarka gaalada ah ha guursanina xataa yu'minna jeera ilaahay rumeeyaan walaa amatun mu'mina addoon ilaahay rumaysay khayrun min mushrika way ka wanaagsan tahay tu gaalad ah walow acjabatkum taasi haba idinka farxiso oo aad jeclaysateenba walaa tunkixu lmushrikiina hablihiinna muminiin mu'minaadka ah rag haddaad tihiin ragga mu'miniinta ah ha u guurinina walaa tunkixuu ha u guurinina hablihiinna almushrikiina ragga gaalada ah xataa yu'minuu jeera ilaahay rumeeyaan wala cabdun mu'min addoon ilaahay rumeeyey khayrun wuu ka wanaagsan yahay min mushrik mid gaal ah walow acjabakum haba idin yaabgeliyo oo aad jeclaysateenba ulaa'ika yadcuuna ila annaar gaaladu naar bay dadka ugu yeedhayaan wallaahu yadcuu ila aljanna ilaahayna jannuu dadka ugu yeedhayaa walmakfirati iyo dembi dhaaf biidnihi amarkiisa wa yubayinu aayaati aayadihiisa ilahay wuxuu cadcadaynayaa linnaasi dadka lacallahum yatadakaruun si ay u si ay u waantoobaan wayas'aluunaka cani ilmaxiid waxay ku weydiinayaan dhiigga caadada dumarka ka yimaada qul waxaad tidhaahdaa huwa adan waa dhibaato ama waa nijaas factasilu nisaa'a dumarka ka dheeraada filmaxiidi goobtaa ay caadada ku leeyihiin hawga galmoonnina walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina oo ha u galmoonnina xataa yadhurna jeeray daahir noqdaan uu ka go'o fa idaa tadaharna markay ka maydhaan faatuuhunna waxaa uga tagtaan min xayثu amarakum اllah halkuu ilaahay idin faro xubinka taranka ah ina allaha ilaahay yuxibu tawaabiin waxa uu jecel yahay dadka ilaahay in badan u toobadkeena wa yuxibu اlmutadahiriin waxaan u jecel yahay dadka nadaafadda iyo wanaagga jecel ee isnadiifiya waxaa halkan ka bilaabmayaa aayadihii ka warramayay nidaamka qoyska ilaa laga gaadhayo aayadda laba boqol iyo koob iyo afartan labaataneeyadaa aayadood waxay soo bandhigayaan nidaamka qoyska wanaagsanee islaamku u jideeye ilaahay u fasaxay subxaana wa tacaala ama amray addoommaha waxaa aayaduhu ugu xeel dheeraanayaan ama ilaahay u cadcaddaynayaan qoysku hadduu hagaago qofku wuu hagaagayaa dee qoyska waxa soo qoysku qofku soo saaraa qaranka muslimkuna wuu hagaagayaayo dee qoysas ka kooban yihi hadduu qoysku xumaadana qaramada qaranka muslimka o dhan baa xumaanaya marka arrin la sahashan kara maaha qoysku waxaynu arki doonaa oo aayaddan u soo horraysa ilaahay uu kaga warramayaa aadaabta guurka iyo qofka loo hamoonayo la guursanayo shuruudaha lagu xidhayo marka la isguursado kadibna galmo iyo mucaamalaa timaadda iyaduna aadaabtay leedahay dadku markuu xoogaa xiisa dhacana xayraan iyo cadho iyo dhaaraa iska yimaada dhaarahaas maxaa dhab noqonaya lagu xisaabtamaya maxaan dhab noqonaynin ninkii hadduu xaaskii ka dhaarto intuu cadhoodo maxaa la yeelaya waxaa ku sii xiga haddii arrinkuba dhaar sii dhaafo oo uu furiin noqdo walmuallaqaatu bay maraysaa markaa arrinkiiba uu sii adkaado dulqaadkiiba dadkii uu ka soo dhammaado way isfureen nidaamkii furiinkaa bilaabmay markaa oo weliba aada ugu badiyay axkaamtiisa rabbi subxaana wa tacaala furiinka waxyaabaha ka dhalanaya oo ay ka mid tahay ruuxii dumaraada inay ciddo tirsato oo ay ka mid tahay xuquuq inay yeelato oo ay ka mid tahay caruurtii in la wada korsado waa arrimaha isdaba socda furiinka iyo aadaabta uu leeyahay axkaamtiisa iyo hooyadii la furay inay aaminto inaan inaan caruurteedii iyadoo aanay furine laakiin caruurtii ay korsatay jaqsiiso aabbihiina sidoo kale furqadan iyo kala tagani mar geeri buu noqon karaa marna furiin buu noqon karaa labadaba wixii sharcigu ka yidhi aynu arki mararka qaarkood baa wuu iskaba adkaadaa furiinku oo ninku diidaaba ruuxa dumaraa loo ogolaaday dalqadda inay codsan karto iyo siday nafteeda u maaraynayso ruuxaa dumarka ahee ciddo tirsanaysa inaan qof kale la hadli karin ilaa intay cadad baxayso oo aadaabtaasina ay jirtaa ilaahay u faraya waxyaabahaasoo dham waxa weeye oo loo adadkaynayaa dadka maatida ah ee dumar iyo caruur leh geedka rag la yidhaahdaa inaanu ku durdurinin ama jiidhin ee ilaahay baa ilaaliyey xaqooda oo meel ku tiiriyey markii hore iyo marka dambeba markaynu u nimaadno arrintan guurka gurar badan baa jiray oo sida caaisha ka waramaysa islaamka ka hor noocyo badan ahaaoo qaarkood sina ahaayeeno waxao dhan wada sinubay ahaayeen kan ilaahay soo reebay marka laga reebo ee ah in inanta ehelkeedii guuriyo wixiina uu noqdo wax cid waliba ogoshahay oo la isla ogyahay waa kan saxda ah awliyadu isu hor fadhiisanayso qofka bani aadamkaa ah, haddii la isweydiiye ilaahay muxuu ugu abuuray baahida baahida ila inagu abuuranoo ragguna dumarka u baahan yihiin dumarkuna ragga waa si taranku u jiro haddaan baahidaasi jiri lahayn dee taranba ma yimaadeen laakiin baahidan saddex siyood baa loo gudan karaayoo midunbuu islaamku ogolayay labana uu diiday labada kale jaahiliyada ayaa ku dhaqanta midda islaamku ogol yahay waxa wey qofku hamadiisa inuu guto laakiin dariiqo guurahoo sharciya uu ku guto oo aqalna la doonayo oorina la doonayo ubadna la doonayo laakiin sameeyo ku dhufo dhaqaaji aan ahayn labada la diidayna waxa weeye midda loo yaqaano ibaaxiyada oo inaan wax meherah iyo waxba jirin oo ruuxii dumarka iyo caruurtii la dayaco waa taa sinada midda kale aanu islaamku ogolayn waxa weeye in la idhaha qofku hamadiisa ha iska haysto oo ragguna dumar iyo la kulmin dumarkuna rag iyo la kulmin waa madhabta kaniisadda ku fashilantay iyadana soorooyinka iyo boobabka annagu waxbaba uma baahnin bay dhah way u baahan yihiin laakiin way isyeelyeelayaan way dhukuseenoo inan yar iyo inan yar iyo ciyaal iyo waxaasay ku dhukuseen marka dambena ama ay u dhuunteenoo lagu leeyahy boobkiibaa waxaan waxeeyey kanuu sameeyey waa la casilayaa jid khaladay mareen marka kaa islaamkuu dhiga saxda ah waa muhiim in la maraa guurku islaamku aad buu u dhiiriyey axaadiiiyo aayado intaba waa ku dhiiriyey mar ilaahay wuxuu tilmaamay inuu sunnadii ama waddadii nebiyada yahay walaqad arsalnaa rasula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja waduriya waxaan soo diraydaa ilaahay uu rusul ubad iyo ooriyana way lahaayeen ummadu ilaahay amray guurka in la dhiirigeliyo wuxu uhi waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum ragga iyo dumarka aan xaas lahayn ha loo guuriyo haddaad tihiin madaxdii haddaad tihiin maalqabeenkii haddaad tihiin ehelkii guud ahaanbana ilaahay wuu faray ragga oo dadku la hadlo wuxu uhi fankixuu maa daaba lakum min الnisaa weliba ragga wixii xalaala guursada dumarka nicmo ilaahay inuu yahay wuu sheegay nusuus badan nebiguna ummadda wuu faray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu uhi guurku waa sunnadayde ha loo dadaalo guurka sunnadaydii qof qofku wuu nacay hadduu guurka naco faa'iidooyin badanna wuu leeyahay oo ay ka mid tahay qofka ibtiisi iyo ishiisuba inay urursanaato xaaraanka ka urursanaato labada inkaartu ka dhacdaaba waa ishan iyo ibta hoose labadaas iyo afka saddexdaasba waa u asturnaanaya hadday ruuxa dumarihi nin leedahay ama ninkuba uu xaas leeyahay waa u dhowrsoonaanaya sacaadada iyo raaxada adduunyada inay tahay orida wanaagsan ama odayga wanaagsan nusuustu way qirayaan oo nebigu wuxuu tilmaamay adduunyada waa iska raaxo raaxadeedana waxa u fiican ori wanaagsan oday wanaagsanna waa la mid salafuna saalix aada bay u dhiiri gelin jireen guurka in la guursado oo taranka uu bato oo hablaha la meeleeyo oo wiilasha la meeleeyo aada bay u dhiiri gelin jireen markaa taariikhdooda dib ugu noqoto cabdillaahi ibnu cabbaas waraysi buu la yeeshay maalin maalmaha ka mida ah ardaygiisii saciid ibnu jubayr wuxuu uhi miyaad guursatay maya buui maan guursan bu wuxuu ku uhi tasawaj fa ina khayra haadihi اlummati agaruha nisaءa waxaan ku leeyahay guurso ummaddan waxaa u qiimo badan kuwa u xaasas badan ka laba haya saddex haya afar haya kuwaasaa inoogu fiicanbu hablo badan bay inaga meeleeyeen kii kalena halkan unbuu inagu soo taagan yaho waxbaba inooma qabanba raggaasaa u khayr badan bu dee faa'iidooyin badanna guurkii waa laga helayaa kuwa aynu soo sheegnay waa ka mid waxaa ka mid ah xaaraantii oo laga dhowrsanaado sinada iyo cuduradii tarankii oo bata ajri oo la helo awlaaddii fiicnayd oo ka soo baxda ee aakhiro ku shafaaco qaadi lahayd adduunkana kugu abtirsan lahayd waxaasoo dhan gidaar lagama soo kaxeeye guurkaa laga helaa dad iyo duunyo iyo diinba guurka waa laga helaa waxyaabo badan baa jiro guurka caqabada ku noqon kara waxaa ka mid ah alcunuus almaqsuuda waxa la yidhaahdo guurnimo loo qasto oo dadka qaarkood baa wiil iyo gabadhba guunnimada isaga qasta way jirta aragti noocaas oo gabadhuna tidhaa haddaan adduun helo oo aan aqoon helo maxaan uga baahnayba ninba waxba nin uga baa alcunuus almaqsuuda baa laydhaha guunnimada loo qasto iyo nin isaguna doobnimadaba iska jeclaadaba waa cudur jira waxaa ka mid a qilatu haqaafa aqoontan aynu ka warramayno inaanu qofku haynin oo ah arrin diiniya inuu qofku u aamino arrin ijtimaaci unbay u aaminsan yihin oo bulshaaneed laakiin qofku markuu diin ahaan u aaminsan yah inuu ilaahay ugu dhowaanayo iyo ka aan arintaa qabin dee isku mid maaha waxaa ka a ah mushkilatu taqriib aragtidan galbeedka oo qofkuba odhanaya maxaa aniga iga saaran umadaha gaalada aragtidooda oo maxaan habar iyo jiijiidkeed ku falaya midaan ku gaabsado waabaan helayaa hamadayda ku guto ama gabadhii baa saa odhanaysa ama ninkii waaba saxmadbe inaad mid un iska masruufto oo meelun ay kuu fadhido ama ciyaalla unaad xambaarsanaato waxaasiba waa culaysba inaad raaxaysataad u baahantao dalxiisto oo dee keligaa iska socoto waxaaga keligaa cunto marka hami ummadeed iyo hami aakhire iyo hami wanaag middo kuma jiro qofka ah aragti kale waxaa jirta iyaduna wax la idhaahdo mashaakilka ka mida badaalada ama shaqo la-aanta iyo dee dadkiioo aan diyaaru hayn inay wax soo saaraan qofki de hadduu waxba soo saari waayo waxna qabsan waayo dee reerna meelayn kari maayo mas-uuliyad qaadi kari maayo waxba mahayadaasunbuu la soo taagnaanaya waxba aanan haynin waxba aanan haynin waanu qaban karaa laakiin waa cudur ku dhacay dadka waxaa ka mid ah alishtiqaal bilcilmi اlmaadi dadka qaarkood baa cilmiga maadigaa un dulbaxaa secondarigaan dhammaynayaa digriigaan dhammaynayaa masterkaan dhammaynaya b h d daan samaynaya khibrad baan yeelanayaa afartan sanaa buu isku taagayba waa kaa quustayba qofkiiba inantiina mar hadday arbaciin gaadhay dhalmadaysi kanina mar hadduu afartan gaadhay kii nin ahaana oo doobguunuu noqday waabuu ka baqanaya hablihii marka dambena inuu la hadlaaba ku adkaanaysaba nooc kaluu soo baxaya almuhim arrimahaasoo dhamme caqabad bay ku mid yihiin asbaabta dalaaqa markaynu ka hadlaynana kolley qaar baynu ku dari markaynu usoo noqonno aayaadka ilaahay baa wuxuu faray ummaddii muslimiinta ahaa aadaabtii guurka ee waajibka ahayd waxaa ka mida walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min gabadhi hadday gaalo tahay ha guursanin baale ilaa ilaahay rumayso waxaa laga soo reebay kuwa yuhuudda ah ama nasaarada ahlukitaabka ah oo suuraة اlmaa-ida ayaa ilaahay uu ku sheegay wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu kitaaba min qablikum kuwii ahlukitaabka ahaa iyagu waa idin xalaal iyadoo laftigeeda gabadh muminadun baa mar walba ka fiican iyadoo xataa xalaal ku ah tana la yaqaankaa mar walba ka fadli badanoo la iskuma laakiin waa xalaal iyo waa kala fadli badanyi marka dumarka guurkoodu inaga xaraan yahay waxaa ka mida ta aan muslinka ahayn ahlu ahayn hablaheennii baa ilaahay uu ka hadla tankixuu bay ahayd tunkixuu weeye tani hablihiinnana ha u guurinina ragga gaalada ah ilaa ilaahay rumeeyaan iyagu kala reeb ma leh ama ahlu kitaab ha aada ama yu ahaanine inantu hadday tahay qofka shahaadanayo islaam xalaal uma aha inuu guursado nin gaali beryahan dambe dee waaba la iska wadwadaa uno maasha allah mid caddaanaaba inoo guursaday inanta dakli baaba ka soo bixi doona halkaasoo dhiishii faqriga aynu tuuri waa guurkaasi maba guntaminba xaaraan iyo sinuun bay ku wada socdaa dadku inay diinta ogaadaan buu ilahay ugu sheegaya subxaana wa tacaala wixii xalaal iyo wixii xaaraanana ilaahay isagaa kala tilmaama aayaddu waxay inoo muujinaysaa inantu marka la guurinayo inay u baahan tahay cid ka mas-uulahoo ehela waayo kolka hore ha guursanina baa ahayd iminka ha guurinina baa layihi marka iyadii lama odhan in ha guursanin ee ehelkeedii baa layihi ha u guurinina marka guurkeedu wuxuu u baahan yahay cid ehelkeeda ah oo uu ka soo fulo wuu isbarbar dhigay rabbi marka horeo wuxuu idhi addoon mu'minadabaa gaalad ka fiican adoon mu'mina ayaa mid gaala ka fiican haba idin cajabiyo oo waxaa jira laba quruxood qurux muuqata iyo qurux qarsoon quruxda muuqata waxa laga yaabaa qofkan maalkiisa iyo jinsiyadda uu yahay iyo lacagta uu haysta iyo waxyaabaha quruxdiisan jidhka iyo waxaa in la eego kullu daalika waa waxyaabo iska maadiyaadoo muuqanaya laakiin qofkii markaanu lahayn quruxdii qarsoonayd oo iimaankii iyo qiyamkii iyo sabirkii iyo dulqaadkii aanu lahayn quruxdiisan muuqataa kuwadi mayso waxay ku siman tahay adigoo nolosha ka dhaca ama xanuunsada ama dhibaata kugu dhacdo bartaasuu kaaga tegi ilaahayna kugu dhowaan maayo kuguna sabri maayo wax diinuu aaminsan yahayna ma jiree waanu kala muraasanayna kol hadduu qofkani waddada ka baydha waan dhaafay buu leeyahy ama waxuu ii tarayaa ma jiro maxaan ka faa'iidaya marka qofkan diinta leh ee iimaanka leh diina diintiisaa kaa xidhaysa dabeecad wanaagsanna u samaynaysa qiyam iyo akhlaaq fiicanna wuu leeya waa qurux qarsoon oo qiimo badan marka maanta wax badan aynu u xilanno oo qofkaasi jinsiyadeebuu ka tirsan yahy baasaboorkeebuu sitaa lacag muxuu haystaa tacliin maadiye muxuu yaqaanaa waxa aynu tirinayna weeye tanuu ilaahay leey walow acjabatkum walow acjabakum haba idin yaabgeliyo adduunkii haba noqdo qofku cajabgeliyey laakiin kol haddaanu iimaan lahayn ku xisaabtan ma leh cudurka kale daba yaallaa waxa weeye walaaika yadcuuna ila naar dee waa dad naar kuugu yeedhaya oo qofku kol hadduu ku ag joogo oo habeen iyo maalin uu kugu neefayo oo Eh, kula hadlayo oo wax kuu sheegayo dhegtaas un wax kugu hayo uu kaa dhaadhicin afaduna way kaa dhaadhicin xaaska odaygeeduna wuu ka dhaadhicin markaa waxaa laga yaabaa inuu diintaba ka saaro ama iyaduba ay diinta ka saarto waayo waa dee qof had iyo jeer kugu celcelinaya w nin caaqiloo soomaaliyeed baa la sida kale waad wanaagsanteedaa la caaqil hebelowe habartaadaad maqashaa ama islaantaada wallaahi qof habeen iyo maalinba dhegtaa wax kugu hayabu marun baad ka maqlay kol hadduu dhegtaaga waxba kaaga qaadi waayo dhegtaadii qalbigaaba qofkaas uu qabsan doonaabu waa runtii ilaahayna janno iyo dembi dhaaf buu idinku yeedhaya aayadahana wuu idin cadcadaynayaa fikira oo waantooba waxaa markaa loo gudbay arrintii galmada iyo gurigalka iyo mucaamalada aayaddu sababtay ku soo degtaa waxay ahayd nimanka yuhuuddi waxay odhan jireen ruuxa dumarka ahi markay dhiigga leedahay caadada ah gurigaba yaan lala gelin waa karantiimo meel ha lagu xidho aqalka looguma gelayo wax lalama cunayo halkaasa asxaabtuna waxay arkeen iyagoo ficiladaa samaynayo iyaguna waxay dhahaan waar dee waa tii la isku ogaa yuhuudda hala khilaafee inaguna ma u tagnaaba xagga kale ma ugu dhufanaa aayaddana ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala hadday ku weydiiyeen maxiidka maxiidku marka horena waa dhiigga caadada maxiidka dambena waa xubinka taranka haday ku weydiiyeen dhiiggan caadada dumarka ka yimaada wakhtigay leeyihiin ma loo galmoon karaa iyo xaaladiisa ka waran waxaad ku tidhaahdaa kaasi huwa adan dhiiggaasi waa nijaas waa la odhanayaa oo nijaas wuu yahay dhibaatana wuu yahay dhibna wuu yahay oo xaaladda aanay diyaarka ahayn ruuxa dumarka ahi haddii ay labada qof isu galmoodaan dhibaato nadaafadeedna way jirtaa dhibaato caafimaadna way jirta oo labada qofba sida cilmiga casriga cadaynayo halis waxay u yihiin inay cudurro qaadaan daraasadaha laga sameeye faraha badan uu ka mid yahay infection inay kala qaadaan ama ilaa cuqmi ilaa madhalaysti inay gaadhsiin kartaaba arrintu waayo xaaladan iyada ah xubinkani uma diyaaraha waxyaabahaas oo xaaladu mashquulsan yahay isbeddelka meeshan ku dhacayna uu yahay mid aada sarreeya saa daraaddeed darar iyo dhibaata ka imanaya qul huwa aadan waa nijaas iyo waa waxyeelo labadaba saasuu qur-aanku caddeeyey wuxuu ilaahay waxyeelo ku sheegayna in laga hadhaa unbaa waajib ah factazilu الnisaaءa fi اlmaxiid meeshaa ay ku leeyihiin caadada ka fogaada fi lmaxiid waa meeshaasu laakiin sida yuhuuddu sheegeen iyada laga fogaan maayo waa la iska wada jiifsan karaa waxbaa la wada cunaya gurigaa la wada joogaya aad arrintaa waxaa u sharxaysa xaaskii nebiga caaisha waa wada seexanaynay bay tii sariirtaa wada seexanaynay halkuu raashinka ka cuno halkaa aan hilibka afkayga saaraabu isaguna afkiisa saarayay iyadoo aanan daahir ahayn buu dhabtayda ku jiifsanayay qur-aanka ku akhriyayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ruuxan dumarka ah meeshaa mooyaane qofku intiisa kale waa daahir qofka muuminkii ma nijaasoobo qofka jinaabada lena macnaheedu maaha inuu jidhkiisu nijaas yahay gabadha caadada lena macnaheedu maaha inuu jidhkeedu nijaas yahay waa daahir hana u dhowaanina xataa yadhurna faidaa tadaharna ha u galmoonina weeye ha u galmoonina weeye u dhowaansho la-aantaas marka yadhurna iyo tadaharna baa kala jiro xataa yadhurna ilaa ay dhiiggii uu ka go-o weye markuu ka go-o galmadii xalaal noqon mayso faidaa tadaharna jeeray maydhaan wey faidaa tadaharna markay maydhaan markaa waa inuu go-aa shardiga labaadna waa inay ka maydhataa taasay xalaal ku noqonaysa oo labada eray siday u yaallaan waad arkaysaa waa laba ficiloo kala duwan dahura iyo tadahara dahura way daahir noqoto uu ka dhammaaday tadaharat way ka maydhatay amar baa daba yaallo markay maydhaan uga taga meeshuu ilaahay idin faray amarkaasi fasax buu sheegayaa laakiin waajib ma aha sidaa qayb ka midii leeyihiin oo labadii qoftee abateedkooda iyagaa ogey dee waanay kulmi karaan waanay iska dayn karaan xaaladdaa iyada ah. laakiin culimada qayb ka mida baa waxaa leeyahay xaaladaas waa waajib buu noqonaya mar hadduu ilaahay amar bixiyey amarna uu tilmaamay min xayثu amarakum اllah marka xaaladaasoo kale waa waajib oo waa halka bishiiba halka mare keliyahe uu waajibayaa waa xaaladda ay daahirto taasi waa iyaga iyo awooddoodii abateedkoode waa fasax weeye mamnuucii horeen saaray iminka fasax baa ka tihiin kol hadday gabadhaasi diyaar tahay in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutadahiriin ilaahay baa jecel kuwa toobadda aada u toobadkeene ee nadaafadda badan laba arrimood baa wada socdo towbaddu waa nadaafadii qalbiga iyo baatinka tadahurkuna waxa weeye nadaafadii jidhka marka qofka muslimka ahi baatinkiisa iyo qalbigiisuna waa waa nadiif oo cudurrada qalbiga waa ka nadiif halka qalbiga uu ka buko gaalku daahirkana waa ka nadiifoo nijaas ma weheshado nijaastuna lama sahlana qofka eh, mu'minka ah laakiin gaalku labadabuu iska xambaarsan yihi laa yaktasil min alcayd walaa min aljanaaba walaa midnaba kama maydho wixiisii hoosena uu iska wataa wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah uma ama bacd waa suuraة اlbaqara tafsiirkeedii aayadda laba boqol labaatan iyo saddex qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi nisaa'ukum xarfun lakum xaasaskiinnu beer bay idin yihiin ragow faatuu xarfakum beertiinna waxaa uga tagtaan oo uga galmootaan annaa shiitum dhinacaad doontaan waqadimuu lianfusikum nafihiinnana u horumarsada wax khayra wataquu allaah ilaahayna ka cabsada waclamuu waxaa ogaataan annakum mulaaquuhu idinku inaydin aakhiro la kulmi doontaan wabashir ilmu'miniin dadka ilaahay rumeeyeyna u bushaaree oo khayr u warar oo u sheeg walaa tajcalu llaaha ilaahay ha ka dhigina curdatan shay idinka horjeeda idinka hor joogsada liaymaanikum waxyaabaha ka dhaarateen an tabaruu inaad samafashaan dhaartu dhaartuiyo idinka hor joogsani wa tattaquu ilaahay ka cabsataan watuslixuu bayna annaasi dadka dhexdooda wanaajisaan wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax walbana ogsoon laa yu'aakhidukum allah ilaahay idiinma qabanayo bilaqwi fii aymaanikum dhaarihiinna tabilaa macnaha ah ee aydaan dhaar uga jeedin walaakin yu'aakhidukum wuxuu ilaahay idin qabanayaa uu idinkula xisaabtamayaa bimaa kasabad quluubukum wixii qalbiyadiinu ay shaqaysteenoo shayga aa dhaarta aa dhaarnimo uga jeedaan baa la idiin qaban wallaahu kafuuru xaliim ilaahay baa dembiga dhaafo dulqaad badan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna min nisaa'ihim xaasaskooda kuwa ka dhaaranaya waxaa u sugnaaday ay leeyihiin tarabusu arbacati ashhur afar bilood inay loo kaadiyo ama la sugo fa in faa-uu hadday soo noqdaan oo wixii ay ka dhaarteen sameeyaan fa ina allaha kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista wa in cazamuu alaaq hadday furiinka go xaaskii iska furaanna fa ina allaha samiicu caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax walba ogsoon waa arintii waxay la sii xidhiidhaa un mucaamaladii xaaska iyo wada ninkii xaaskiisu ay wada dhaqmayeen dumarkii ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin beer markaa kol haddii la yidhi beer raggii dee waa ka duwan yahay taa beertu wax ay leedahay ayaa ka beeraya aanu lahayn beerta w adiga arkado godkaa yar dee laba midha laba midhoo kale nooca laguma rido haddaad iminka shinni ku rido noocay doonaysa haatood mid labaad kaga dabageysa way fasahaadi sidaa daraaddeed baa raggii dhowr loo banneeyey laakiin dumarkii aan loo bannaynin inay dhowrnin wada isticmaalaan waa xarf waa beer wey goodhow yaa ilmahan le waa ka bilaabay maxaynu yeellaa markaa dagaalunbaa bilaabay markaa qof dabeecaddiisuba beer tahay iyo kii beeraya waa kala duwanyi sharcigu wuxuu yeelaa mar walba waa muqadas beertiinna dhinacaa doontaan uga taga macnaheedu ilaahay baa fasaxay subxaana wa tacaala aragtidii yuhuuddu ay odhan jireen aayaddu waxay ku soo degtay sabab nusuulkeeda ahaa nimanka yuhuuddu waxay odhan jireen ninku haddii uu xaaskiisa markuu la dhaqmayo dhinacaan xaggan hore ahayn kaga yimaado ilmuhu wuxuu dhashaa isaga oo axwala oo indhihiisu ay yaro kala rogan yihiin ood mooddo inuu ku soo eegayo xaggaana eegay meeshuu ilaahay ka saaray taa oo xalaal weeye dhinacaad doontaad ka iman kartaa maadaam meeshuu qofku uga galmoonaya xubinkii unay tahay xubinkii taranka mar hadday tahay aadaabtii waxaa ka ilaahay uuna faray in nafteena aynu horu wax wanaagsan sidaynu tilmaami doono wax jimaaca ka horeeya weeye oo islaamku uu sunneeyo galmada ka horeeya ilaahay ka cabsada aakhira ilaahay baad la kulmaysaa arrinka ilaahay wuxuu u adadkaynayaa dad badan oo iska dhacdhacaa jira oo xaaraan ku dhaca xaaladahan oo kale marka digniin adag buu ilaahay u fidinayaa waxaa la leeyahay arrimaha qoyska waa xasaasi xurmay leeyihiin xaaraan in lagu dhacaa wax weyn weeye oo aan sahlanayn waاtaquu اllah wاclamuu annakum mulaaquuh ilaahay ka cabsada ilahay baydin aakhiro la kulmaysa naftiina u kaadiya oo tudhaalo sameeya qofka laakiina la yaqaana ilaahay ka amar qaataa bushaaru mudan yahay tallaabadu qaadaaba waa khayr waxaynu halkaa ka arkaynaa aayadda hore iyo tanba in uu jimaaca ama mucaamalada ama labada qofe xaaskiihii wada dhaqankay samaynayaan uu leeyahay aadaab aadaabtaas waxaa ka ah inay meesha taallo waxa la yidhaahda ikhlaasu niya niyad wanaagsan oo qofkii uu diin ahaan shaygan u niyoonaya aada ajri ka heshid ilaa nebi maxamed markuu ka warramaya waxyaabaha ajriga iyo abaalmarinta laga helo wa fii budci axadikum sadaqa midkiin markuu xataa xaaskiisa u galmoonayo isagoo hamadiisa gudanaya ajri buu leeyahy waa taa ilaahay uu ku tilmaamayo waqadimuu lianfusikum aadaabta waxaa ka mida dikrigii inuu akhriyo uu nebigu inoo jideeye calayhi الsalaaةu wasalaam bismi اllaah allahuma janibna wajanib الshayطaana maa rasaqtana ducadaa dadka akhriya caruurtooda shaydaanku ma waxba ma yeeleeya buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam laakiin dadka ducadaa ilaawo waxaa laga garan karaa halkaa inuu caruurta shaydaanku duri karo ama derderderanoo xayraana ay noqon karaan intaba waxaa laga fahmayaa waqadimuu lianfusikum aadaanta aadaabta waxaa ka mida ah inuu qofku iska ilaaliyo xaaraanta oo waktigaa ay caadada leedahayna aanu ruuxa dumarkaa ah la kulmin meeshaa qashinku ka soo baxaya dabadana aanu uga tegin labada arimoodba xaaraana xadiid saxiixa nebigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam waa nacdalan yahay qofka xaaskiisa uga tegaya halkaa qashinku ka soo baxo iyo dabada aayaddana ilaahay waxa uu faray dee meeshii xaydka in looga tegayo halkii ilaahay uu idin faray markay daahir noqdaan waa xubinkii waktiga ay xaydka leedahay iyo duburta labadaasa xaraama wixii kale waa xalaal aadaabta waxaa ka mid a ah haddii qofku ay u saamaxayso duruuftu inuu maydho ama weysaysto mucaamaladaa kadib waxyaabaha aadaabta waxaa ka mida labadan qof arrimahan u dhaxeeya xasaasiga ah inaanay cid kale uga sii sheekaynin ehel asxaab cid kale toona arrinkoo adkaada oo qaadi ay tagto mooyaane qaadiga hadday tagto dee kalifto waa xaalad gaara nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay ninka iyo gabadha ama ruuxa dumarka intay galmo sameeyaan dadka uga sheekeeya waa shaydaan iyo shaydaanad buuri shaarica iska helan maxaa soo hadhayba waa ceeb wey waa edab daro dadka aan akhlaaqda lahayn oo qofkaasi gobonnimo ma leh damiir wanaagsanna ma leh xaaladaha sariirta hadduu dadka uga sheekeeyo waxyaabaha keenana way reeruhu inay ku burburaan tandiimu nasligu inuu bannaan yahay baa la tilmaamaa ama tarankii la kala fogeyn karo haddaanay tacqiim ahayn oo dhasha aan la joojinayn waddooyinkaa xalaasha ah baa lagu kala fogeyn karaa oo iyaguna kolley wakhtigooda u baahan la sharxo waxaa waajiba labada qof maadaama mucaamaladan ay dhammaysteen salaada subax inay u maydhaan oo aanay ka tegin siduu nebi moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada xaaraamtaa waxaa ka mida ah ruuxa dumar markay soom farala soomantay ama xaj xidhan tahay ama cimro xidhan tahay xaaladaha galmadu waa xaraam labadaa qof cawro ma kalale iyagu huna libaasu lakum wa antum libaasu lahuna xadiid daciifa weeye la cuskan karin aharka sheegaya caaisha ay leedahay anigiiyo nebigu maanaan kala arag kaasi ma sugna laakiin waxa sugan inay weelkan wada maydhan jireen cawradaada cid walba ka qari ilaa xaaskaaga mooyaane baa xadiid saxiixa ah oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam dhar baabay isu yihiin waanay jinaasadoodana way ismayri karaan aadaabta waxaa ka mida labada qof si mucaamaladooda iyo kalgacalkooda u wanaagsanaado nadaafadda inay ilaaliyaan in allaha yuxibu الtawaabiina wa yuxibu اlmutaطahiriin dharkooda iyo afkooda iyo jidhkooda waa laba qof laba qofoo carfayo udgoonwi ibnu cabaas wuxuu odhan jiray anigu xaaskayga waan isu qurxinayaa sida ay aan u jeclay inay iyaduba isugu kay hagaajiso ayaan jecela laakiin haddaad jaadkii iyo sigaarkii cunaysa iyo wax kaloo kasii daran kolley waxunbaa kaasoo kan oo markaad dharka kartabaanka dharka sudho kolley halkaa sigaarkii wuu kasoo kankamaya intaan adigaba jidhkaaga la gaadhin qofka muslimkii waa qof udgoon wey arrimahaasoo dhan iyo qaar kaloo kasii badan aqaafada noocani waa aqoon bay u baahantay dadka weliba xaasilaydii si ay xurmadaa iyo karaamadaa qur-aanku ina farayo u ilaaliyaan inay aada u bartaan waajib wey ilahaasaynu ka tilmaami karnaa aadaabta wada dhaqanka noocan ee xaasleyda haddii arrinkii haddaba qoyskii wax dhex galaan kii shaydaan ahaa inkaarqabaha shaqada ugu weyn u qabtaa waa inu xaas kala qoys inuu burburiyo wey xataa qabaa'ilka inuu isku diro iyo inuu dagaalo rido waxaa uga muhiimsan sida xadiidka saxiixi tilmaamaya inuu nin iyo ori kala eryo aqal burburiyo kaasuu ibliiska weyne yidhaahdo waad igu bannaantao nin wanaagsan baati reerkiisi baad kala dirtay hebel soo maaha nin fiican dheh haddii ninkii uu dhaarto ama qofkuba uu dhaarto aayadda afar iyo labaatan laba boqol iyo afar iyo labaatan ilahay wuxuu inagu faray dhaartu inaanay kaa hor joogsanin wixii khayr ah intaasaa dhaarigata inaanan kuu galmo intaasaa dhaarigata inaan ku furo waxa igu wallaahiya inaan hebel dilo waxa igu wallaahiya inaan salaada ka tago waxa igu wallaahiya inaanan dhexdiinna hagaajinin wixiinaa iskhilaafsan oona mar dambe idinla hadlay wax kasta oo khayr ahood ka dhaaratay dhaartu yay noqonin curda shay kaa hor joogsada dhaartaadii iska jabi ka kafaaro gudo wanaaggii samee an tabaru watataquu watuslixuu an tabaru waa samafalkii tataquuna waa lakacabsigii tuslixuu bayna naas waa dadka dhexdoodaod wanaajinayso allakacabsi haddaad ka dhaarato islaax haddaad ka dhaarato samafal haddaad ka dhaarato dhaartu yay noqonin curda wax kaa hor joogsada dhaartii jabi ka kafaaro guda wanaaggana samee walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum ilaahay ha ka dhigina magaciisa magaca ilaahay ha ka dhigin oo dhaartiiya wixii aa ka dhaarateen mid idinka hor joogsada culimada qaarna kabdhig ha ka dhiginaba carabka ha ku badinin labada waa jiraan lakiin tafsiirkaa hore qaaliba dhaartii laba qaybood bay u qaybsantaayoo mid waxaa la yidhaahdaa yamiinu lagwi midna alyamiin اlmuncaqida dhaar iska bilaa macnaah oo aan kafaarana lahayn laguna xisaabtamayn balaa wallaahi laa wallaahi taa ereyada carabka iska mara wey aan loo qastin qof baa waxaa tihi hebela waay waxaasaad yeelaysaa wallaahi ma yeelayo wallaahi waan yeelayna saasay ku fasirtay caaisha radia allaahu canha faqiihaddii weyney qowlu rajuli laa wallaahi balaa wallaahi waa qofka carabka un kaga dhacdhacaya dhaarta taa ilaahay waa kaa dhaafo laa yuaakhidukum اllaahu bilaqwi fii aymaanikum dhaartaa iska bilaacma ama kafaara gud male laydin qaban maayo dembi maleh laakiin ta qofka loo qabanayo walaakin yuaakhidukum bimaa kasabad quluubukum waa ta qalbigiinuu kasbaday ee dhaarnimo uga jeedo ee kaa go-aanah taasi waa akhdigeedu ciqaab aakhirana wuu yeesha haddaad dulmi ku dhaarato ciqaab adduunyoo maaliyana wuu leeyo kafaara guda kafaara gudna waa inaad bixiso labadaba waa qabasho qalbigu wuxuu sameeyo in sida xubinka oo kale qalbigaa wax sameeyey sida xubinkiibaa wax sameeyey loo yidhaha xubnaha wax sameeyey buu ku jiraa qalbigu laa yuaakhidukum اllahu biاlagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan aayaddaa suuraة اlmaayida sharxaysa bima kasabad quluubukum bima caqadtum اlaymaan wixii aad qalbiga dhaarnimo ugu gunuday kafaaradiisana waa ka halkaa ilaahay ku sheego waa toban miskiinoo wax la siiyo haddaad weydana saddex cisho ayaad toomaysa ilaahay dulqaadkiisu waa badan yahay addoommahana wuu u naxariistaa wuu dembigu idinka dhaafayaa dariiqadaa saxdaa unbaa la marayaa marka kafaara gudkii waa inaad samaysa haddaad xaaskii ka dhaarato kafaara gudkaasaad samaynaysaa ama inaanad la hadal ama inaad xidhiirhkii saa yeesho kafaara gudkana imanaya waxaa markaa arrin kale aynuu gudubno la yidhaahdo aliilaa waxaa ka mid ah axkaamta qoyska ama nidaamka qoyska waxyaabaha u yaalla fiqiga islaamiga waxaa ka mid alilaa baa loo yaqaan aayadda iyadoo laga faa'idaystay ilaagu waxa weeye ninku haddii uu xaaskiisa ka dhaarto afar bilood iyo wax ka sii badan ayuu ka dhaartay gelmadeeda inaanan heblaayo hebelay galma kuu samayn ama kula kulmin ayaa afar bilood shan bilood sanad intaa igu wallaah iyagu arrinku markuu halkaa marayo ruuxa dumari waxay xaq u leedahay afar bilood marka la marayo inay maxkamadda u soo ashkatooto oo ay tidhaahdo waxaan doonayaa wixii aan xaq u leeyahay waa loo yeedhayaa ninkiio waxaa la leeyahay laba midun baad yeelaysa inaad dhaartaadii jebiso oo galmadii aad ka dhaaratay aada samayso ood xaqeeda gabadhan siiso kafaara gudkiina aad iska bixiso waa taa ilaahay uu ku tilmaamay fain faau fain faau hadday soo noqdaan ila kolkii hore wuu wuu ka gacan taagto wuu ka dhaartay soo maa soo noqodkaasi waxa weeyaan inuu xaasnimadeedii wado iyo mucaamaladii ilaahay wuxuu hi anugu waan ka dhaafo waan u naxariistay idinkuna iska dhaafo markaa dabcan kafaara gudkiina wuu bixinaya fain faa-udu waa taa afar bilood baa la sugay fay buu sameeyey fainfa wuu soo noqday xaaskiisiibuu ku noqday mucaamaladeedii buu hagaajiyey warkii wuu dhammeeyey kafaaragudkiina wuu sameeyey warku u dhan yahay hadduu ku adkaysto waxa weeyaan fur baa laleeyahy haddaba wa in cazamuu alaaq waxaa laleeyahy haddaba kuu fadhihi mayso geed maahe bariiskana reerkoodiiba way ku cunaysa taran bay u baahan tahay iyo mucaamalo iyo asturaad ayay u baahanta marka haddaba iska furdee waayahay buu iy wuu furay ilaahay wuu maqlayaa wuu arkayaae maan furin iyo waxaan maan yeelin yuu la soo iman shir imanin haddana kol hadduu furiinkii qaatay oo amarkii qaadiga uu qaatuu iska furay dee kala dhaqaajiye ilaahayna wuu maqlayaa oo wuu arkayaa ayuu been sheegin uu dhinac kale ka soo wareegin haddana labadaa midun baa laga ogolyihi tu saddexaad buu bilaabay afkuu taagay oo wuu warwareegay qaadiga hal dalqa ka furaya markaa silic iyo darxumo ooridan looma ogolaa qaadigu wuxuu leeyahay waan kaa fasakhay hal dalqaan kaa fasakhay waad madax bannaantee magaalayso ayuu iyadiina ku odhanayaa sidaasaa sharcigu u ilaalinayaa xuquuqda rag iyo dumarba iyo ciddii lagu xadgudbi lahaa waxa aayadda aynu ka fahmaynaa labeyleyn culimmadu ruuxa dumarka ahi muddadaa inay nin ka samri karto si caadiya xaalad caadiya marka lagu jiro sidaa daraaddeed baa cumar ibn khadaab radia allaahu canhu daraasada iyo waraysi uu sameeyey kadib colka maqan ee cadowga la dagaalamaya afartii biloodba mar baa la bedeli jiray ciidamada si ay reerahooda ugu yimaadaan dee jannaalayaasha dabadda ku maqanina dee afarta bilood waa inay ilaaliyaan kol haddii colkii front lineka ku jiray ama safka cadowga taagnaa la yidhi afar bilood kadib ba yimaada dee kii shaqo tegeyna islaanta afarteeda bilood ha u ilaaliyo ila waa fiqi weeye waxaa kaloo aynu ka fahmaynaa bay leyn aayadda inuu soo noqdo iyo inuu furo ilaahay inuu jecel yahay inuu soo noqdo waayo horena waxaa la yihi faina allaha kafuuru raxiim ka dambena faina allaha samiicu caliim dembi dhaafkiiyo naxariista soo noqodku ku helaya haddii haddaad soo noqon weydana dee raadaarkii ilahay un ku haya oo la yidhi waa lagu arkayaa waana lagu jeedaa waa lagu maqlayaa naxariistiiyo looma yoobahin dee dembi dhaafki qoys inoo dhisanoo wanaagsan buu ilaahay jeceliyay subxaana wa tacaala marka haddaynu dib ugu noqonno liladiina yu'luuna min nisaa'ihim wii ka dhaaranaya xaasaskooda waxay xaq u leeyihin waa ninkii yidhi xaaskiisa inaanan kuu galmoon baa intaa dhaarigata tarabusu arbacati ashhur afar bilood hee in la sugo farbaloodaygii inuu toobad keeno soo noqdo xeedkii usoo laabtay iyo in kale gacansayr iyo dud buu ku maqnaaye hala sugo cidda ugu muhiimsana sugaysaana waa iyada iyada xaqule oridaas arinkun arrinkan iyada xaqule u ka go-a hadday iskaba aamusto sanadkaa u dhaartay iskaba joogtaba waa sida xaawaladeenu u badan yihin way sawir badan yihiin oy tidhaahdo bal waxba ceebtiina yaan cidi maqline iska aamus hadday tidhaahdo qaadibo ashkatoon weydo cidi soo barakicin mayso orad si kacoo ashkatood la odhan maayo halkeedaasaa dee iyadaa xaq deeleh inay ashkatootiyan iska joogtaba qof kastoo ashkato xaq u leh waanu iska dayn karaa oo iska samri karaa waanu samayn karaa tarabus waa sugayaa marka hadday gabadhii ashkatoodo qaadigii dee labadan uu doorgeliyey fain faau wain casamuu buu ayuu doorgeliyey fain faau faina allaha kafuuru raxiim hadday soo noqdaan ilaahay waa ka dhaafay wixii hore iyo dhaarta laakiin waxaa meesha ku jira dee kafaara gudkii halkaa hore aad ka fahamtay waxa kale oo markaa aayadda ilaahay uu raaciye wain cazamuu alaaqa fa ina allaha samiicun caliim hadday furiin go ilaahay waxau ihi waa maqlayaa waanu arkayaa furiinkaasina wuu hirgelayaa wuu soconayaa marka baabkaa hore caqdu zawaaj ahaa kan kalena wuxuu ka hadlayay fiqa almucaamalaat iyo mucaasharadii iyo jimaaciyabuu ka hadlayay kan kalena waa arintii la xidhiidhsay dhaaraha waa xaalifkii iyo qofkii laga dhaaranayey wixii lagu dhaaranayey tan kalena ilaabaa loo yaqaana oo markaad baabkaa soo saarto tafaasiil dheeraada maaragtay jiraya oo kuwa aynu sheegnay ay ka mid yihiin arrinka hadduu halkaa dhaafay waynu arki doonaa oo xaaladdiiba furiin ay gaadhana wallahu aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabihi wman waalaa allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwaali wاlafcaali wاlaaraa waxaynu ka bilaabaynaa aayadda laba boqol labaatan iyo sideed suuraة اlbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi wlmuطalaqaatu dumarkii la furay yatarabasna bianfusihinna naftooda waxay u kaadinayaan oy guurka ka hakinayaan alaaata quru saddex jeer intay daahir noqonayaan walaa yaxilu lahunna dumarkaa xalaalu maaha oo uma bannaana an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wuxuu ilaahay ku abuuray fii arxaamihinna ilmagaleenkooda in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumeeyey billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhire hadday rumaysan yihiin wa bucuulatuhunna raggoodii axaqu iyagaa ku habboon biraddihinna inay dumarkaa soo ceshadaan fii daalika intay tarabuskaa ku jiraan ama aanay cadad bixin in araaduu raggan wax soo ceshanaya hadday doonaan islaaxan inay wax wanaajiyaan walahunna dumarkii waxay xaqu leeyihiin midlu ladii kii oo kale calayhinna dushooda saarnaa xaqii iyaga lagu lahaa mid la eg bayano leeyihin bilmacruufi si wanaagsan walirijaali raggiina waxay leeyihiin calayhina dumarka daraja dheeraad bay kasii leeyihiin weliba wallaahu casiizu xakiim ilaahaybaa awoodna leh xikmadna lahoo shay walba xikmad u jideeya aalaaqu marataan furiinku waa laba jeer furiinka ilaahay ogolya waa laba jeer furiinka xaas laga soo ceshan karaa waa laba jeer fa imsaakun bimacruufin si wanaagsan in loo soo ceshado aw tasriixun biixsaan ama si wanaagsan la isaga sii daayo labadaasunbaa marka bannaan walaa yaxilu lakum raggiiow idinma bannaano oo xalaal idinma aha an ta'khuduu inaad ka qaadataan dumarka mimaa aataytumuuhunna wixii aad siiseen shay-an waxba wixii aad dumarkaa siiseen waxaa ka qaadan kartaan ma jiro wada siiya meherkoodii xuquuqdoodii ilaa allaa yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane labadii qofa isqabay allaa yuqiimaa xuduud allah inay ilaalin kari waayaan xeerarka ilaahay iyo nidaamku ilaahay guurka udhigay inay ilaalin kari waayaan mooyaane fain khiftum haddii aad ka cabsataan haddaad raggii tihiin oo ka cabsataan allaa yuqiimaa inaanay oogin macnaa fain khiftum haddii aad tihiin dadkii ehelka ahaa ee agjoogayaasha ahaa allaa yuqiimaa inaanay oogin xuduud allah ilaahay xeerarkii iyo nidaamkii uu qoyska u dhigay falaa junaaxa calayhima labadan qofe isqaba dushooda dembi ma saara fii ma ftadat bihi wixii ay isku furato ama ay siisay ninka ay siisay bixiso tilka xuduud ullah taasi waa nidaamkii ilaahay idiin dhigay iyo xeerkii qoyska falaa tactaduuha haka ka tallaabina oo ha jeedhina ragow ama dabow waman yatacadda xuduud allah cidda dhigta xeerarkaa iyo nidaamkaa qoyska fa ulaa'ika hum اaalimuun kuwaasunbaa dulmi falayaala dulmigii weyna halkaasuu fadhiyaa wixii furiinka la odhanaya halkan ilaahay uu kaga warramay iyo shayga loo yaqaano ciddada iyo shayga loo yaqaano rajcado isa soo ceshiga shayga loo yaqaano alxuquuq الزawjiya shayga loo yaqaano isagana waxaa la yidhaha alkhulc dalqadii oo ay ninka ka iibsata xaasku labadan ayadood shan lixda arrimood bay sheegayaan furiinka markaynu dib u eegno isaguu ka duwan yahay sida guurka islaamku u dhiirigeliyo oo guurkiina waa la dhiirigeliyey hubsiino kadib furiinkana waxaa la hala warwareejiyey arrinkiisa waayo qoys baa burburaya wixii dumarka ahayd waa bilaa nin ninkiina waa bilaa xaas caruurtiina waxa weeyaan waa dayacayn qoyskii lagu soo hagaagayana wuu kala firdhay bulshadii waaxdaa go-day marka aad baa loo warwareejiyaa suuratu nisaa iyo markaynu nimaadno waynu arki doonaa marxaladaa la marinayo haddii laga fursan waayo alkayu aakhiru dawaa shaygan la yidhaahdo dabku waa dawada u dambaysa marka xalka u dambeeya weeye furiinkuna islaamku ma ogola waxa la yidhaahdo kala lulasho iyo kala laalaad kaniisaddu sabration waxa la yidhaha bay taqaanaa ama diinta nasaarada ay ay ku sheegaan oo ah labada qof hadday wada socon kari waayeen muddo dheer inay iska kala lushaan ma wada galaan ma wada noolaan laakiin waa kanay soomaaliduna qaxwaa ku raadiyaan soomaad arag sabration afkay u dhuwayaano waxay leeyihin sabration waa kala gooni baan waanu kala deganna miyaa kala degan tihiin kala deganida iyaguna dhiiri gelinayaan iyadii baa qaxwo la siinayaa dabeetna wuxuu leenahay halkaasi waxay nooga kordhayaane si aynu afrika gurigii yaraa u qabyo tiro bal adiguna gooni u fadhiiso aniguna gaar baan u fadhiisanaya macnaheedu marka dambena dee waaba furiin un bay noqonaysaa haddii ay dee labadii qof marka la weydiiye miyaad furtay waan furay ayaan daradaasi dhib badan bay keentay waxaynu baraarujin lahayn waddankeenna sababaha keena furiinka si aynu bulshada uga daweyno aadna uga feejignaano waxaa ka mida tarbiyad la-aan iyo tadayun la-aan qofka haddii diintiisu ay wanaagsan tahay rabaayaddiisuna fiican tahay wiil iyo gabadhba dulqaadka sabirka xuquuqda la ilaaliyo waxay noqonayaan waxyaabo aada loogu dadaalo oo dadkaa diintoodu fiican tahay turaalahoodaa badan sidaa daraaddeed qoysaskoodu aada uma burburaan waa wax hubaala wey waxaa keeni kara furiinka waxaa la ydhaha balwadda dee nin marna qaadiraysan marna marqaansan marna xaraaraysan bal kaalay gara sida loola dhaqmayo saddexdaas unbuu udhaxeeyaa qof uu marqaansan yahay cirku maraya uu jiirayaa iyadiyo ciyaalkaba marna uu xaraaraysan yahay oo hamaansigaa ku badanoo waa markan ay idhaahdaan wejigayga saaran tahay ila hadle marna wuu qaadiraysan yahay marka waxay sheegayaan saddexdaa xaaladood inaanu qofkii caadi ahayn kolley waa la isku dhacaya marka balwaduna waa musiiba khamri iyo daroogana hadalkeeda badaa baahida iyo faqriguna waa ka midoo dad badanoo iskaba gobabaa isu samri kari waayo oo markay dee adkaysan kari weyda ayaa khalaas ayaa furiinkii imanaya marka wax soo saarkiina waa muhiim dadka qaarkood aan istijaabinna baa keena markay isu dhali waayaan sabirkii wuu iska soo yaro uruuraa kadibna waxay leedahay war hebel dee bal aynu istijaabin markaa sharcigu ma kala eryaye dee istijaabintoodana way iska wadan karaan reerkoodana way iska wadan karaan marka iyadu inay iska fasaxday tidhaahdo weeye dee kol haddii inaad cid kale iska guursato waan kuu fasaxay laakiin istijaabintaasina way keentaa reerku inuu ku burburo bay-adaa keeni karta bay-ada dadku ay ku nool yihiin dad iyagaba furiinku uu ku badan yahay ama aan xaasnimada jeclayn ama aan qoyska u roonaynoo gaalaha hadaad la noosha ama sabreeshankaa iyo kala degidaa aynu sheegayno kala baxaa shaqadoodu tahay dee cudurka waad qaadi haddaad cid la degan tahay cudurka waad qaadi sidaa daraaddeed baa qoysaskeenna jaaliyadda dabadda jaaliyadda dabadda aad buu furiinku ugu badanyih waxaa laga yaabaa boqol dumara inaad u timaado lixdan ay yihiin muطalaqaat ama kuwo la furay waxaa keeni kara shaqada hadday iyadu shaqayso ragga qaarkood baa shaqadaa ka xanaaqo oo idhaahda dee gurigii baan kaaga soo horeynaya aan kaaga dambaynaya baad iska dayn shaqadan war mee dayn maayo shaqada dee waabaa ku furay xiddatu dabci wax iska jiro weeye inta badan ilaahay subxaanah wa isaga addoommaha yaqaanoo abuuray ama laba qof oo wanaagsan buu isku hagaajiyaa ama ninkaa dulqaata ama gabadha laakiin laba xayraani sida badan iskuma hagaagaan markiiba way isku qarxayaan dab dab ku dhufaa la idhaah marka sida badan labadaa dab isku dhufaahe hadday selaan furiin kuu yimaadaa waxaa keeni kara furiinka labada waalid oo isfura haddii labadii waalid ay isfuraan dabcan cudur la kala qaadi karo weeye oo inantiina ay qaadi karto hooyadeed kaga dayan karto marka tuhaalahay ka mid tahay caruurteenna si loogu turo in furiinka loo samro oo furiinka laga samro waxyaabaha keeni kara waxaa ka mida ah tadakul اأhli واaصxaab aad baynu u baraarujinaynaa midhkaa ehelka iyo asxaabtu inay soo farageliyaan reerka oo iyadana asxaabteedii baa soo ciyaarsiinaya o dhagahaba ka haysta iyo dhakada isagana saaxiibadii baa ka dhex hadlaya ama xididkiibaa ka dhex hadlaya iyada isagana ehelkiisii baa ka dhex hadlaya la talinayo wax sheegayo naagta caynkan ku dhe naa ninka caynkan ku dhe labada qof in la isu iyagaa nolol wada qaadanaya sida eeshiyaanka eeshiyaanka ma taqaanaa baakistan hindida dadkaas gabadha marka loo guuriyo nin waxaa la leeyahay heblaayey saacaddaa laga bilaabo isagaanu ku siinay wuu iska kaa leeya wuu ku qaatay hanagu soo warwareegi waxaanu kugu samafali karnaa keliya telefoonkaas un inaad nagala soo xidhiidho nala soo hadaabasho waa kuwa baroortay mararka qaarkood kolka la meherinayo waxay la barooranaysa reerkii reerkiibay waayeysa innagana dabadaaba la haystaaba geligeeda inantana dabada la haysta inankana dabada la haysta gabadhiina ninkii waa lala qabaa sidoo kale iyadiina hadday inantii dabadda joogto reerkoodiiba halkan kala hadlaya waxay leeyiin soo dir reerkaba adaa u maqanba isagiina wuxuu leeyahy dee aanu wax biirsanno mee reerkii baa igu soo qaylaya isagiina waa intaa in leeg <laughs> asxaabtuna waa noocaas oo kale ama wadaad ha ahaada ama waranle dad badan waxawaalaya asxaabta gurigii unbaa dumar wadaanuunoo isagii unbaa dhegta lagaga hadlayaayo reerkii waxaa kala kicinaya dad saaxiibba sheeganaya oo saaxiibbadaasina khayr intay qofkan iyo reerka dhismihiisa uma badnaa waxay u badan yihiin sharu iyo naxli dabeetana intoo laga eriyo ayaa marka dambena lagu qoslaya waa tii iska ladnayda jannada ka soo baxday bay leeyihin marka hore intay ka firdhiyaanay suulka kaga joogsadaan ayaa markay doqon noqotay reerkeedii burburisay ninkii ka baxsato iyadoo madaxa xoqanaysa oo warwarsan markay arkaan baa waxay leeyihiin waa tidii sidii nebi aadan jannada ka soo baxday way ku wiirsanayaan marka waxaynu kula talinaynaa hablaha hablaheenna qaaliga ah cid tala xun siinaysa inaanay aqbalin laakiin gabadh waliba ay ninkeeda ilaashato sidii khawla bintu haclaba saxaabiya almashhuura suuratu haddaad akhrido qad samic bilowgeeda wuxuu ilaahay ka warramay ruux dumar ahoo nebi maxamed ku warwareegaysa oo ninkeedii caruurteedii la jeclaynaysa oo la doodaysa ka tegilaba isaga uu furay iyana way ka tegi laada qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allah wallaahu yasmacu taxaawurakumaa ina allaha samiicun basiir dood bay la gashay nebiga xaggeen daadaydiibuu mariyey xoogaygiibuu qaatay waa u isarifay xaggeen kaga tagaa taasaa loo baahanya xaawaleed inii hore udub xoogay qabsan jireen udub xooga ma taqaana niya garanayaanba udub xooga xagge layga saaraya reerka marka ninku waa gabadh waa inay garataa reerka inaanu ninku kala waayo way isguursadeen marka lale iyana way soo guurtay isna way soo uu soo guuray way isguursadeen meesha ma kala lahaa marka ku atoorayn waxaynu baraarujinaynaa ninkuna caqliyaddiisa ha ku socdo gabadhuna caqligeeda ha ku socoto oo ehelkan iyo asxaabta reeraha burburinaya laga daayo waxaa keeni kara sababaha ka mid ah de anugu qaadibaan ahayo kolley qadaagiina waan ku jiraa nidaamkii qoyska fatwadiina dhinacbay iga imanaysa mushkiladdii dabaddana waa anigan sanad walba taga saddexdaa meelood baan ka soo ururiyey dhowr iyo tobankan arrimood saddexdaa meelood waxaa ka mid a karat اlghiyaab wa qilaة الصabri maqnaanshahoo dheeraada saa horeba aynuu soo ishaarnay hadduu maqnaanshuhu dheeraado dee qofka bani aadamka raaxuu rabaa wehel buu rabaa farxad buu rabaa way samraysaa samraysa waliba dumarkeenu khayr alaafsi waa dadka ugu sabir badan gabadh baa ku imanayso shan sannadood buu ninka iga maqan yahay sideed buu iga maqan yahay maba dhacdo dumarka addunyada kama dhacdaba kaasina wax qoyskii burburin kara wey waa in lagu xisaabtamaa lixdii bilood sideeddii bilood afartii bilood ixtiraam zawaajka waxyaabaha furiinka keeni kara waxaa ka mid a ah zawaajulmaslaxa guurka danaysiga iyo muraadsiga ninkaniba markuu guursanaya kiishadeedu ku socdaa wuxuu leeyahay wallaahi dee waxa weeyaan waa isku luuqba ama wixeedana cun iyadana cun tani way macakiishadeedii bay iska sidataa buu leeyahy iyaduna markay aragto kolka dambe fahamto taa marka hore meherkii bay ka bixinaysaa gabaadiga waa tan ka bixisay yaradkii way ka bixisay marka dambe wayse soo taagaysa waxay leedahay intaan wax kaa bixin karaa waa dee ma badnaanayso dee warta aduguna waxaagii keen waa la isku dhacaya ama waa isxambaarkaynu garanayna dee isagu wuxuu u goorsanaya inuu ku dhoofo islaantan wuxuu u guursanaya waa islaam weyn isaga ka weyn inuu ku dhoofaabuu rabaa iyaduna odaygan weyn waxay u guursanaysaa inay ku dhooftaabay rabtaa intee wuu sii jiri karaa guurkaas xambaarkee ku dhoofka markuu xaggaa isku hubsadu qofu ka dego ayuunbuu leeya warqadaadiiho ama warqadaydiisii zawaajulbasaxabaale waxaa aada u xasaasiya waxaa la yidhaahda khuraafaadka iyo sixirka haddii u dhagoolaysaan taa waa arin jirto xaqiiqo ah oo dowladina aanay waxba ka qaban dadkuna aanu ku baraarugsanayn bulshadeenniina qoysas badani ku burburayaan dadkaa khuraafaadka iyo sixirlayaashaas qoysas badan bay kala dileen oo shuraakay kala dileen oo ehel bay kala direen marka arrintaasi iskaashi bay u baahantay iyo weerar iyo difaac xoog leh haddii kale dadku ka meel meel daran baa laga doonaya qoysaska markay isfuraan isna xaggan ubuu eegaya iyana xaggan horta maxaynu isku furnay ilaan sidhinkaa lagu dalacayo jalfis baa lagu xidhay way qarxeen markaasuu bay miyirsanayaan iyagiioo labadiiba way barooranayaan dabeedna way isku soo noqonayaan marka arrintaasina waxay u baahan tahay dadaal aad u badanoo xukuumad iyo shacab layska kaashado tacadudka qudhiisi waa ka mid oo dumarka qaarkood baa dee hinaaso oo samri kari waaya oo iyaduna idhaa dee kol haddii aad mid kala guursatay ebelow aniga iska kayf taasina ma fiicna samirku waa muhiim qofka dumarkaa hinaasaa waa la ogol yahay laakiin waa inaanu reeraha duminin ilaa ka darbaa imanaysa waa laga daraya asbaabtaasoo dhowr iyo tobana in laga feejignaado daraasad lagu sameeyo xalkooda la raadiyo sidaa islaamku ugu dhiga waa muhiim aynu ku noqonno taxliilkii iyo furfurkii ereyada wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثaةa quruu dumarkii la furay naftooda ha u kaadiyaan saddex jeer intay daahir noqonayso saddex jeer marka gabadhii la furo saddex jeer waa inay caadada heshaa markaasay hee nin kale guursan kartaa haddii kale maya saddex dumaraa laga soo reebaya mide waxa weeye tii la furay iyadoo aan lala aqalgelinba horay ka guursan kartaa nin suuratu alaxzaab buu ilaahay ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmuؤminaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha taa cadadbax kama jiro iska dhaqaajin kartaa lalama aqalgelinba xataa looma jabhadaynbidin laslama gooni noqoninba midda labaadee laga soo reebayaa waxa weeye dee haddaanay dhiigba lahayn ama waa xaas islaam weyn ama waa inan yaroon weli dhiiggii helin suuratu alaaq buu ilaahay ku sheegay walaa isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaثaةu ashhur wallaahi lam yaxidna waxa saddexaadoo laga soo reebayaa tii iyaduna uurka lahayd suuratu dalaaq buu ilaahay ku sheego iyaduna saddex ilaan waxay ku duhriba ma laha oo dee dhiigba ma helayso oo waa hooyo owr leh waktiga cadadbaxaysa waa inay umusho um wa ulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay umulaan saddexdaa qolo waa gaar middanina waa gaar walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihina waxay tilmaamaysaa dumarku yay qarinin wuxuu ilaahay riximkooda ku abuuray markay uur tahay iyo markay dhiigga caadada tahay cidda la waraysanayo loo daba fadhiisanaya waa iyada heblaaye uur miyaad leedahay mise melihid waa in lagu xisaabtamaa in mise jeer baa daahir noqotay dee iyada wey iyadii baa loo daba fadhiisanaya in kastoo dee ninkiina inuu ilaaliyo ay tay ila waxbaa kaga xidhanay ilmihii isagiibuu ku abtirsanaya xuquuq baa ku xidhan marka waa inuu ilaaliya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna licidatihina maxaa ku xiga waaxsu lcidda damiirku waa waa waaw ljamaaca waaxsu lcidda ragga haddaad tihin tirsada cidadbaxa miyay weli cadadbaxday mise waxbaa horay ila waxbaa ku xidhan arrintaasi ammaanadaasi iyagay saarantay dumarkii wuu abhiyey ilaahay wuu cabsi geliyey in kuna yumina biاllaahi walyowm اlaakhir hadday ilaahay iyo aakhiro ooridaasi rumaysan tahay ilmaha caloosheeda iyo caadada iyo intay daahir noqoto waxaayay qarin arrin kaleu markaa rabbi ka hadlayoo isa soo ceshigii wa bucuulatuhuna axaqu biraddihina fii daalika in araaduu islaaxan ninkii qabi jiraa ku xaq leh inuu xaaskanuu furay soo ceshado intaanay fii daalika intaanay weli caddad bixin yuu kaga xaq leeyahay cid kaleo xaq kuliba ma jirte oo guursan kartaae iyada lafteedu kaga xaq leeyahay iyadiina xaq bay leedahay isagiina xaq buu leeyahy laakiin iyada inuu la tashado oo uu ya raali geliyo yidhaahdo walaalaan ku soo ceshada oo maslaxada un mooyaane go-aanka isagaa leh iyada waa inay kala raali noqotaa way iska fiicanta laakiin axaqu min nafsiha iyaduu kaga xaq leeyaho intaanay weli cadad bixin kol haddii dalqadii waxu hadheen kol haddaanay ka iibsanin wuu soo ceshan karaa go-aankaa isagaa leh hadduu doono markhaatiyaal buu samayn hadduu doonana uma samaynayo heblaayo waan ku soo ceshaday kol hadduu idhaahdo waa xaaskiisa laakiin shardi baa u xidhan in araaduu islaaxa hadday raggu doonayaan inay waxhagaajiyaan hadduu doonaya inuu silciyo iyo inuu luufluuf iyo leeleel ku rido iyo inuu ku xadgudbo xaquma leh taana waxa lagu garan karaa waaqica laga eegayaa iyo la dhaqankiisa goorta la soo ceshan kara iyo goortaan la soo ceshan karayna waa inoo dambaysa xuquuqdii baa ilaahay uu ka hadlay ninkiiiyo xaaskiisu isku lahaayeen ama ha isqabaan ama ha isfuraan walahunna milu اladii calayhina bilmacruuf dumarkii waxay leeyihiin xaqii lagu lahaay oo kale haddii iyadii xuquuq ninku ku leeyahay iyadiina xuquuq ba isaga ku leedahay bilmacruufi buu qur-aanku ku qayday si wanaagsan macruufkaana waxaa loo eegayaa curfiga wixii curfiga maxaa samafala maxaa xaq labada qof isugu leeyihiin maxay bulshadani ku wada dhaqantaa maxaa macruufaa la eegaya maxaa maala curfigu muxuu yahay maxaa samafala waxyaaba berigii hore curfigu ogolaabaan maanta ogolay imka haddaa minhaajka akrido iyo fiqiga shaaficiyada habka masaariifta loo siinayo dee iminka kamaba hirgelaysa waaqiceen waa la isku qabsanaya way isku dhalaalaysaaba minhaajkaa dhan in la akriyayo masaariifteeda muusir iyo mucsir iyo mutawasit buu qaybanaya dabeetna intaasay saliid ku leedahay intaana qamadi bay u leedahay intaana dhar bay u leedahay <laughs> dumarkan dhane innagaba ina haysta jeebkeeniyo haysta ayuu kuleeyahy saliid haloo miiso nus kiilo bay leedahay laba kiilo bay leedahay xaggee iyagaaba inoo taliyo waxayniiba aynu dhiibano inoo qaslade saasaa wanaagsan laakiin macruufkaa waxaynu bilmacruufidaas waxaa loo eegaya kolba dadku see wada dhaqmaan walirijaali calayhina daraja wallaahu casiizu xakiim raggu dheeraad bay leeyihin dheeraad dheeraadkaas waxa weeye waa darajatu takliif wa darajatu takriim xil saaran oo ka aan dumarka ahayn oo ay xil ay dumarka dheer yihiin baa jira oorida xil xaasnimaa lagu leeyahay ninkana waxaa lagu leeyahay xilkeeda mid ka sii weyn daraja darajatu takliif baa la xil baa saaran isagaa laga doonaya reerku inuu difaaco isagaa laga doonayaa reerka inuu wax alla wixii dhaqaaloa bixiyo hadday doonayso dhaqaalada haysa sida meherkii iyo masruufkii iyo magihii iyo walqashii iyo sakaad fidrigii iyo sooryadii iyo ciddii la kabayey iyo jihaadkii intaasoo wada dhaqaala isagaa lagu leeyay waa takliif waa xil wey waxaa lagu leeyay reerka inuu difaaco oo wax alla wixii cirdiga iyo sharafta iyo cadowga gaashaankana isaga ayaa ayaa u yaala reerkii inuu daweeyo bukaankii wa saddexdii balaayaa u daraa sooma hayn waa cadowgii iyo caydhii iyo cudurkii saddexdii musiibo saddexdaasiba xilkoodu inuu wejiga u dhigo isagay saaranta idan mar haddii saddexdaa arimood oo xila isagii la saaray saddex arimood baa lagu maamuusay markaa oo la idhaahdaa waa takriim ama tafdiil waxa weeya in de la horka mar haddii mas isagu yeeshay iyo madaxtinimadii uu saaray mas-uuliyaddana de waa taxilkaasoo dhan keentay waa in la adeecaa madaxweyne la adeeci waaye iyo wasiir la adeeci waaye dowladdiisi way burburtay marka isagu waa aqbal waa arrinkeen wanaagsan iyaduna waa aqbalkeen fiican saasay dowladdan qoysku ku soconaysa midda labaada lagu maamuusay waxa weeye dalqadii loo dhiibay oo adigu mar haddaa dee steerinkii haysaad odaygii tahay bal dalqadana midda saddexaada lagu maamuusay waxa weeye lagu aftirsado dee odayga ina heblaayo ah. aanay noqonine reer hebel iyo dee ina hebel abtirsimadiina isagaa la siiyey marka saddexdii arrimood saddexdana u dhigma wax ka cadaalad weyn maad arki waa cadaaladii rabbi subxaana wa tacaala marka walirijaali calayhina daraja wallahu casiizun xakiim furiinkii haddaba xad miyaanu lahayn furiinka ori la soo ceshan karaa ma weligiibaba miyaa la wadayaa un fur oo soo cesho fur oo soo cesho maya aalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waa laba un mar buu furay soo ceshi buu leeyahay mar labaad buu furay wuu soo ceshan karaa mar saddexaad hadduu furo fain dallaqahaabaa soo socotee falaa taxilu lahu wey hadduu mar saddexaad furo nin waalan dheh ma istaahilo reerka lagu celiyo way ka dhammaatay markaa gaadhiga marka la socodsiinayo ee la doonayo taraag adag in la mariyo taayirka ku afarta taayira ku jira mooye laba istabni baa loo sameeyaa soomaad garan labadaa istabne hadduu midi banjaro ka kalaa la gelinaya hadduu kala banjaro ka kalaa la gelinaya labadaa iyo kii ku jira saddexdaba markay banjaraan gaarigu daawuhu dhigaya <laughs> safarkaasi waa lagu fashilmay <laughs> midh keliya eg midh keliya ahayd waan kuu meheriyey waan kuu guuriyey iyo waan guursaday eraygii unbaa saddex faraar loo yeelay ilaahay baa yaqaana addoommaha iyo daciifnimadooda iyo warwar dhacdhacooda markaa ku filan labadaa fursadood intuu mar furay oo mar labaad furay inuu soo ceshado laakiin mar saddexaad haddii uu furo macnaheedu waxa wey reerkii in aanu wadi karayn in la kala allaysto wey aalaaqu marataani sideedabana sharci ahaan waxaa xaraana saddexda dalqadood in la israaciyo dalqad buu furi karaa laba buu furi karaa siaynu labada aayadoodba ku arkayna laakiin inuu idhaahdo saddexdii baan ku furay siday soomaalidu ugu ciil baxaan xaaraan wey waanay dhacaysa walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shay-a waa xaaqii xaaska loo ilaalinayaayo ilaahay wuxuu hi wixii ay xuquuq lahayd oorin daabkiiyo dharka isku qurxinaysay iyo meherkii aada siisay iyo wixii aada u hibaysay ayaamihii la isjeclaa shuhuur alcasal ha ka qaadanin gobonnimada ilaali mar quraa la qaadan karaa ilaa an yakhaafaa ilaa ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane allaa yuqiima xuduud allah labadii qof waxay isla garteen nidaamkii qoyska inaanay ilaalin karaynin oo dulmi xaggeediiyo xaggiisaba ka imanayo oo xaasnimadii fashilantay codsigiibaa xaggeeda ka yimi waxay leedahay hebelo ma wada noolaan karne eh ifur miyaan ku fura ahaa dee wixii aan ku siiye isii waaya taa waa la ogolyahy wain kift fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima labadii qof dembi ma saara fii ma ftadat bihi wixii ay isku furatay waan kaa saamaxay meherka wax kalaa baan kuugu darayba labadabaa la ogolya haabit ibnu qays asxaabiga la odhan jiray xaaskii sidaa nebi maxamed u timi calayhi salaatu wasalaamo ninkaa diin iyo dhaqan iyo waxba kuma ceebaynaya bay tii laakiin akrahu اlkufra fi اlislaam inaan nicmadiisaa ka gaaloobo ayaan nacayaa wuu u garaabay nebigu dee beertiisii maad u celin buuhi meherka uu kuu siiyo haabay tii sidiibuu ku kala diray hulucii ugu horreeyey ee islaamka dhexdiisa dhacay buu ahaa iyaduna markaa waxay xaqu yeelanaysa inaanu ninku soo ceshan karin ila mar haddii ay dalqadii iibsato hadduu soo ceshanaya maxaa ka faa'iide ah mar hadday dalqadda iibsato ooridaasi ma soo ceshan karo ilaa hadday heshiiyaanna waa in ehelkeedii loo yeedhaa dib loo meheriyaa sidii berigii hore oo kale labada xaaladood aan la ceshan karin midi waa marka dalqadda ay iibsato midna waxa weeye marka dalqadu dhammaadaan ama ay cadadbaxdo tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha waataynu soo tilmaamno falaa taqrabuuhaa falaa tactaduuhaa tani waa xuduuddii lagu jirayey xeerku islaamku qoyska udhiga weeye yaan laga tallaabin waman yatacadda xuduud allaahi fa ulaa'ika hum اظaalimuun dadkan oo dham waxaanay la dhacdhacayaanay la wareereenay dulmiga u samaynayaan nidaamkii islaamku u dhigay qoyskaana ilaalinaynin marka in lagu dadaalo xaaslaydu barato dadka guursanayaa bartaan waajibkan la ilaaliyo waajib diiniya wey saasaa qoysku ku badbaadi karaya wallahu aclam